بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه marka u horeysa ilaah baynu u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala waxaynu ku dhaqannahay dad iyo diin iyo dunyo iyo dalba iyo caafimaad iyo cimri iyo islaanimiya iimaanba ina siiyey alxamdu lilah wma bikm min fa famin allah wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ilaahay nicamkiisa ayaynu ku dhaqano ku noolnahay ilaahay baa mahad iskale u mahad celinaynaa subxaanah wa tacaala marka u horeysa alle subxaanahu watacaala waa axad iskii u mahadsan oo mar walba mahad mudan waxa inuu ku nicmaynayo ee nicmooyin ah aynu ku dhaqannahayna ilahay baynugu mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala intaa bacdigeed xalqad mubaarak ah oo cilmiga lagu dalbayey baa kitaabkii socday soo gabagaboobay ilahay waxaan ka baryayaa subxaanah wa tacaala diktoorka juhdiga iyo dadaalka uu wado xasanaadka miisaanka aakhiro ilaahay inoogu xusleeyo adduun iyo aakhirana ilaahay uu diktoorka ku barakeeyo cilmi naafica iyo cimri mubaarak ah ilaahay inuu ka dhigo waktigiisa adduunka inta uu joogo ilaahay inoo barakeeyo cilmigii uu janno ku helo firdows alaclaa faafintiisa ilaahay ha uga dhigo subxaanahu wa tacaala dalabada cilmiga raacanaysa khiyaarta iyo culimada waddadii janno lagu geli lahaa ee rasuulku sheegay sal alla alayh wasalam ciddii qaada dariiq ay cilmi ku dalbayso ilaahay inuu u sakhiro u sahlo waddadii jannada ku geli lahaa qofkaas ilaahay idinkana taaha idinka dhigo cilmiga aada xambaaraysaan janat alfirdows alaclaa kuwii ku dega allah idinka dhigo cilmi naafica oo marka aad intaa nooshihiin iyo markaa dhimataan kabacdiba idin anfaca alla cilmigiina haka dhigo allahuma salli calaa muxamed cidda cilmiga nashrinaysa ee sajalaysa ee faafinaysana ilaahay subxaana wa tacaala lisaana sidqin ha u sameeyo fi lxayaati carab wanaagsan cilmi wanaagsan oo ay faafiyeen waxaa laga yaabaa qofka kelmadda odhanayaa dad kooban inay dhegaystaan laakiin qofka kambaahinaya waxaa dhici karta mararka qaarkood inuu sheekhii akhriye ka xasanaad bato intaas oo milyan oo qof markuu gaadhsiiyo boqolaal kun oo qof ninkaad cajaladaasa jalay ee gudbiyey baa laga yaabaa mararka qaarkood inuu ka xasanaad bato qofkii akhriyey darsiga waa dhici karta niyadayna ka tahay niyada ilaahay niyo saalix ah oo daacad ah oo dar ilaahay ah allah inagu arsaaqo allahuma salli calaa maxamed ikhwaani waxaan rabaa kalimaad dhowra ah oo naftayda aan u sheegayo idinkana aan idin maqashiinayo baan rabaa munaasabada kitaabka aakhirkiisa inaan idhaahdo ilahayna waxaan ka rajaynayaa qofka odhanaya iyo ka lagu odhanayo ilahay inuu ku anfaco baan ilaahay ka rajeynaya subxaanahu wa tacaala maanta waa noolnahay yowmuka yowmuka beri laakiin ma noolin waa tegaynaa marka wixii aad dhigato adduunyadan intaad joogtid ilaahay agtii unbaad ilaahay beri hortii la soo shir tegi doontaa waxaan acmaalay la samaynaya dhammaantood meel bay ku dhacayaan hadday niyadu wanaagsanaato iyadoo badatay oo buura waaweyn ba insha allahu ilahay beri ku siin doonaa kalimaad kooban baa marka rabaa inaan idhaahdo rag badan baa meeshan isugu yimi da kala duwan tahay dacwadda iyo khayrkan ninba meel uu kala soo qabsaday ninba zaman iyo wakti uu noolaa ayaa halka soo fadhiya waxaan ujeedaa rasuulku wuxuu yihi sal alla alayh wasalam badaa alislaamu ariiban wasayacuudu ariiba fatuuba lilghuraba diintan islaamku markii rasuulku ku dhawaaqay sal la aleh wasalam fasdac bimaa tumar la yidhi yaa ayuha lmudairu qum faandir markii sidaa lagu dhawaaqay oo rasuulku la kacay sal la aleh wasalam islaamku lamana aqoon qariib buu ahaa wixii wajahay waxay noqotay qurbadaasi waa ka soo baxay islaamku rasuulka sal allahu alayh wasalam iyo quruuntii ilaahay dadku u doortay saxaabo inay u noqdaan oo aan dunida horeyna usoo marin dibna usoo mari doonin saxaabadii rasuulka sal alay wasalam oo rasuulku oday u yahay baa qurbadii ka saaray salawaatu ulahi wasalaamu caleyh caalamka dhan bay diintaasi gaadhay miyiyo magaalo afarta jihaba way gaadhay waxaa rasuulku sheegay sal alay wasalam inay qurbadaa diintu ku noqon doonto yaa ka saari doona marka qurbadaasi markay diinta ku noqoto qurbadii yaa ka saari doona waxaa ka saari doona qurbada iyada ah wakhtiga dambe ama bulshada dhexdeeda ha noqoto ama caalamkaba ha noqoto dad rasuulku sifaat gaara u sheegay aladiina yuslixuuna maa afsada annaas waa dad hagaajinaya oo saxaya dadku waxay xumeeyeen ama ha noqoto xagga caqiidada ama ha noqoto xagga kale ee akhlaaqiyaadka waxay dadku khaldeen dad saxaya calaa aydi mutawadia qalbi nadiifa gacmo weyse qaba iyo walaalnimo gacaltooye iimaan ka dhaxayso ayaa qurbada ka saari doona nebigu tilmaamay salawaat wasalaamu aleyh ifaadkooda wuxuu ku tilmaamay hum nusaacu min alqaba'il waa dad ka kala yimi reere kala duwan intayna hadadaynu isu abtirsanno nimba qoys buu ku arooraya adif ilaa dalik qabaailku waa kala fadhiya reerba meel baa u xeeran reerba meel baa u oodan soo ma jeedid dadka ka saari doona waa dad nuzaacun min alqabaa'il dadka kala yimi reere kala duwan oo dar ilaahay iyo diin isugu yimi ayaa qurbadaa dambe ka saari doona oo an qabyaalad iyo waxyaabo kaloo lamida aan aqoonin baa ka saari doona dadkaa iyaga ahi waa dad marka bulshada ay ku dhex nool yihiin loo eego waa dad yar nisbadooda iyo tiro ahaantooda bulshada inteeda kala ka badan bu nebigu yuri sal la alay ali wasalam waa ifaat ifaatku nebigu u sal la alay wasalam xilli kasta daaifo caynkaasa oo u taagan diintan iyo xaqa sheegistiisa oo daacad iyo dar ilaahay ay ka tahay oo ku walaaloobay oo dadka la dhex oo cilmigii faafinaya oo janno ku doonaya xilli kasta waa joogaa laa yaduruhum man khadalahum u fiirso dadka caynkaasihi qofkii hagrada hadda manhajka waa waafaqsan oo ictiqaadka ay ku baaqayaan iyo dacwadda ay wadaan waa waafaqsan yahay oo taa aaminsan yahay laakiin xaggay wax ka jiraan xooggiisii iyo maalkiisii iyo wakhtigiisii iyo aqoontiisii iyo kartidiisii intaaba waa kala gaabiyey laa yaduruhum man khadalahum qofkii hakrada laakiin manhaj ahaan waafaqsan dacwadda ay ku baaqayaan waxba ma yeelaya bu nebigu sal alla alah ali fadhiyo wixii walaaladii isla garab taagi lahaa waxba yeeli maayo somaalidu waxay tidahdaa hanqaraaraclaguma dhuntiyo weli hanqaraaraclagu intuu ka jabelangaraa maaragta adigu weligiin ma aragteen boqolaal adin buu leeyahay dee hanqaraarac langaraa arki maysa waayo ilaahay baa kun adin u sameeyey waa tareenkaa soconaya iyo diinta iyo khayrka adigu cidlaha ku hadhin iyadu waa soconaysaa ilaa an yaria allahu larda waman calayha inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun qaybta labaad walaa man khaalafahum ciddii khilaafta ee dacwaddaa ay ku baaqayaan ee saafida ah ka hor timaada ee khilaafta ee colaadisa waxba yeeli maayan bu nabig uri sal ala slam lafcan waa nin toobin ku haya wax ay yeelayaan ma jirta bu nabig uri sal ala slam waa bishaaro weyn oo qofkii dacwadda iyo khayrkaas wadankan lagu dhaqan yahay wakti aan fogeyn waxaa jirtay soddon soddon gaadi labaatan labaatan gaari iyo ka badan oo xoolo iyo raashin iyo dad ku raran yahay in xiis iyo maydh loo bixi jiray ziyaarada in awbar khadlahan dhow loo bixi jiray taqyiirka intaa leeg rag baa u kacay oo sameeyey ciyaarkuma iman rag baa u kacay oo wakti geliyey oo cimri geliyey oo aqoon geliyey oo maal geliyey oo u kacay maantana wax hadal hay mid aragteen raggina labaatan jirada ah xiis iyo meer ziyaaradeed soo kacay soo kacay miyaad aragteen soddon jirkaaba xitaa aan aragba dariiqada inta la tubaa la ohan jiray waa xiis iyo meer ziyaaradii waa awbar khalde waa caynka kan raashinka keena bakhaaradaa la mari jiray xoolaha miiga laga keeni jiray dadka halkaasaa lagu shubi jiray intaasuu habeenbaa meesha laga soo jeedi jiray wixii xaggay aadeen rag u kacay diintu ay dhab tahay oo qalbi wanaagsan oo janno ku doonayaa u kacay taqyiirka intaa leeg baa la sameeyey ilaa dadka qaarkii waxaan dhicinba ay la tahay marka laga sheekeeyo saasaa waxaa loo baahan yahay dacwadan iyo diinta inaynu ku walaalowno ku midowno gacmaha isku qabsanno dadka la dhex marno dacwadda ilaahay faafino janno ku raadino midhkaas wey tabliiqu mustacidiin bay yidhahan dadka markay la hadlayaan midhkaas wey midda loo baahanya diinta tan iyo cilmigan iyo khayrka kan caamadu sifaad ay lahayd ayaa hadda inaga ina ka dhex muuqanaya caamadu waxay ku odhanaysaa waxaan doonayaa in wadaadada lay qoro in lays moodayaan aniga in wadaadada lay qoraan doonayaaba kule wuxuu moodayaa meesha mushaahar in lagu qaato in carabtu qof kasta tanwiiliso tanwiiliso in dctor fasalkadar kitaabka arinaya kun doolar inuu bishii kitaabka ku qaato anigaygaa saa kelmadda idiin jeediya kunkayga inuu banaanka yahay dad baa waxaa u haysta war aniga halay qoro wadaadow nimankiinaan iska naxnaaxay caloosha leh ilkaha cadcad halay qoro dadka qaar saxwada u nisba sheeganaya oo kutubtii xaadiraya oo tafaasiirtii xaadiraya laga yaabo macallin quraan inuu yahay laga yaabo macahad inuu wax ka dhigo laga yaabo inuu daaci yahay khaiib yahay imaam yahay baa wuxuu u haystaa dacwadan iyo diinta tan in xoolo iyo kursi iyo jago iyo maal loo soo doonto waraadeer midhkaasi ma jiro si khaldan wax lagugu sheegay ama war khaldan baa ku soo gaadhay ama adaa ismuujsiiyey dacwadan iyo diinta tan ka shaqaynteeda waad u gaajoonaysaa waa laguu xidhayaa waad u dhimanaysaa waa lagu masaafurinaya waa inaad ku talagashaa soo xidhxidho marka horeba waa inaad ku talagashaa midhkaas kursi looma soo doonto xolo looma soo doonto dhaqaalo looma soo doonto adigaa la rabaa inaad dhaqaalahaaga geliso adigaa la rabaa inaad caqligaaga geliso adigaa la rabaa inaad wakhtigaaga geliso adigaa la rabaa inaad cimrigaaga iyo aqoontaada gelisaa lagaa rabaa maxaad rabtaa marka jannaad ilahay kaga raadinaysa ilahay jannaad kaga raadinaysa rasuulku xadiidka imaamu axmed sal la alay slam man yuwiinii man yansurunii xataa ubaliqa risaalata rabbi waryaa isoo dhaweynaya waryaa maxaan ku idhaahdaa ii gargaaraya xataa ubaliqa risaalata rabbi ilaa aan dadka gaadhsiiyo risaalada ilaahay maxaanu leenahay jannaad leynid bu nebig uri sal ala alay ali wasalam waa ku qanceen marka heer bay saxaabadii la ra'ayta cajaban waxaan qof bani aadam samayn karaynin qof bani aadama waxaa isleeda ma samayn karo bay gaareen saxaabadu heer bay gaareen iimaanku hadduu qalbigu dogo wax cajaaib laa ka soo baxa risaalada markii rasuulka loo keenay ee lasoo la doortay dee waa la deday rasuulka marka ay wareysatay khadiija inii khashiitu calaa nafsii naftayda maanta waa u baqay wixii ay ka dejin karaysay markay ka dejisay khadiija way kaxaysay waraqata inu noo fal bay u markay ugeys waxaa kuu yimi uu yidhi sirwadihii muuse u yimi naamuus baa ku yimi laytanii jadacan id yukrijuka qawmuk waa nin shayba marka oday ah alla maa nin dhalinyaro aan noqdo marka qoomka ah ku saari doono waa mukhrijiyahum miyay isaari doonaan wuu qariibsaday nebigu sal alah alah ali wasalam miyay isaari doonaan wixii alla timi waxaad alla timi waxyiga ah cid la timi oo adiga kaa horeysay ma jirto ciddii la timaada waa la colaadinayaa waa la saaraya taa macnaheedu waxa weeye dacwadda iyo diinta kashaqaynteeda waa lagu masaafurinayaa waa lagu dilayaa waa laguu xidhayaa waa laguu caayayaa waa laguu colaadinayaa ku talaga arrintaasi waa qodobka muhimka inaad ku talagasha lagaa rabo muhimka ah inaad ku talagasha maxagaad u xidhxidhantay markaas janaad xirxiranta in allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna jannaad rarta adigu waad ka tegaysaa tan micno ma leh aaway dadkii dunidan dhisay waxaad rabtaa inaad kaga tagto ilaahay hortii waxaad ku heli lahayd qodobkaasi niman yaho waa muhim dadku dacwadda ka shaqaynaya qof kasta mawhibo gaaraa ilahsiiye mid baa cilmiga yaqaana mid baa maalkii haya mid baa nashaadkii iyo firfircoonidii kartidii haya mid baa wakti haya qof kastoo ina ka mid ah mawhibada ilaahay uu siiyey inuu kaga qayb qaataa la rabaa dacwadda dadku wada culimo maaha wada maalqabeen maaha kulli jaanis ma wada hayaan laakiin markaynu intaa isu wada geyno waxbaa ka soo baxaya meesha soo caynkaa maaha kii maalka haysta kii caqliga talada hayay kii ra'yiga hayay kii cilmiga hayay kii waqtiga hayay kii nashaadka haye kii gaariga hayay kii guriga hayay kii shilinka hayay markaan isu nimaadno wax isugu keenno way soconaysaa dheriga haddaan dabka saaro saliidda keliya ku shubo oo maantao dhan aan walaaqo maxaa ka soo baxaya iyadoo madowaataa ka soo baxaysa haddaan basal ku daro oo xabuubtii ku daro oo hilibkii ku daro oo wixii kala duwanaa aan ku daro sanuunad maxaa ka soo baxaysa haddii la doono keligeed magacad lagu cuni karo intaa marka la keeno qof kasta mawhibad buu lee sidaa ay tahay haddana dadku caqligoodu ma sina fikirkooduna ma sina mar haddii khayrka iyo dacwadda wadawadisteeda in laga midoobo aaraada waa lagu kala duwanaan kara waxaa laga yaaba inaad adigu qabtid salaada subax inaad la qunuudo anigu laakiin aan qabin miyaynan wada shaqayn karin adoo taa qaba anoo taan qaba miyaynan dacwadda ka wada shaqayn karin iga jawaab ajiibo ya jamaaca kama wada shaqayn karna miya maceeb ku jirta waa man waa madhab jira haddaad salaada subax in la rabbana allahuma hadina fi man hadayt aada qabta ama aan adoo taa qaba ana aan tan qaba ka wada shaqayn karnaa dacwadda ish almaanic anigu haddaan qabo inaan bisinka siraysto adna aad kor u qaadid miyaynan ka wada shaqayn karin maxaan ku kala go-aynaa dacwaddaasaan ka wada shaqaynaa aaraad waa kala duwanaan karnaa laakiin iskuma tafsiiqinayno iskuma bidcaysiinayno iskuma caayayno isku xaman mayno wixii aanu kala kororsanayno waa kala kororsanayna dacwadaa iyo diinta ilahay noo wada wadayna war miyaana caynka ahayn arrintu in la fahma la doonaya waxa weeyaan war dadku aaraada fiqhiga waa lagu kala duwanaan karaa aimadii aimat lhuda wadiin baa ku kala duwanay haddana diinta waa laga wada shaqaynayay oo jihaadkaa la wada gelayay oo maalka waa la wada bixinayay oo diinta meel baa loo wada taagnaa war diintii waa loosoo dhiila dhaansaday oo waa loo soo jeestay gaale iyo munaafiqiin iyo cawaankeeda lama ogola darsiga la akrinaya iyo kitaabka iyo gabadha xijaaban iyo duruusta inagiina inaga isku meeraysanayna waa isku dhex maqan dhexdeen war midhkaa meesha laga saaro wixii aynu isla ogolnayna waa ka wada shaqaynaynaa waxaynu ku kala ra'yi duwanna waa isqancinaynaa si cilmi ah oo walaalnimo ah oo qalbi fiican iyo ikhlaasaynu isu qancinaynaa dawada ka wada shaqeynayna war maceebba arintaasi laakiin haddaad nin walba gaarkiisa ududo oo ninba gaarkiisa ududo waa laysxamanaya haddii laysxanto waa laysnacaya haddii laysnaco waa lascolaadinaya haddii lascolaadina waa lakala go'aya haddii lakala go-ana lasaasi maay ninbu kaiy nin dhintay nin muraad kala hadhow ma noqonayso inamaa yakulu dibu min alhanami alqaasiya dhurwaaga iyo yeygu neefka ariga goosinkaabuu cunaa nin walba hadduu halkaa ufadkudiyo ayaanka iyo balaayada iyo shisheeyuhu cidlay ka helayaan warnimayo midhkaa inaan fahano waa shay aada muhiim u ah waa shay aada muhiim u ah aada iyo aada muhiim ah waxaa jiray shan iyo toddobaatankii raggii dowladii siyaad bare ay laysay waxaa ku jira nin la ohan jiray ina walaaleeye waa maqasheen soo maa maxaa loogu bixiyey mataqaanaa darsigiisa markuu bilaabay qaadiriya saalixiya waa soo wada fadhiisteen kulli waa la wada dhegeysanaya hadda doctoorku waa walaalayo kale walaalayo kale wey doctoorku hadda rag badan oo laga yaabo in aaraada lagu kala duwan yahay ama itijahaadka lagu kala duwan yahay buu kitaabka doctoorku mideeyey waa walaalaye mujadid ah hadda sidaa aynu aaraada inagoo ku kala duwan cilmiga u wada raacanayno war wixii layska qancin karna ha layska qanciyo dacwaddan aan ka wada shaqeyno war midhkaasi maceeb baa ikhwaani midhkaa aan isku ogaan ilaahay baa ogsaynu mar kale kulmi doono waa iga dardaara guri ilaahay baynu fadhinaa ilaahay hortii baan idinla hadlaya dacwadan maxaa hadafkaagu yahay daaci baa tahay soo maxaa hadafkaagu yahay ujeeddadaada waa maxay ama dacwadan hadafkeedu muxuu yahay aan laba qodob saddex qodob ku koobo qodobka koowaad ee hadafka dacwadani waxaa weeye taxqiiqu lgaaya alatii khalaqa allahu liajliha albashariya waxaynu rabnaa nafteenna iyo dadka inaynu ka xaqiijinno oo laga gungaadho muhimaddii ilaahay dadkan u abuuray maxaa ilahay inoo abuuray cibaadat waxda soocaynkaa maha in ujeeddadii ilaahay ifka inoo keenay waa inaynu xaqiijinaa horta dacwadda hadafkeeda kuwaad waa ka wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbudu أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله xaqu llahi cala alcibaad an yacbuduuh walaa yushrikuu bihi shaya hadafka koowaadi waa kaas hadafka labaadee dacwadu ay leedahay iqaamatu xujat illahi cala alcibaad dadka in xujada ilaahay lagu oogo oo diinta la gaarsiiyo rusula mubashiriina wa mundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujat bacda rusul inaan berito la helin cid ku andacoota ashtaka ah ilaahu noo cadaabaysaa ma waxbaad anagana soo gaadhsiisa rusul buu soo diray kutub buu soo dejiyey jiilba jiil buu kheerkaasi ka dhexlaya in dacwada dadka lala dhex maro oo la gaadhsiiyo oo ummadda ilaahay lagu xidho ummadda ilaahay in lagu xidho oo wax ka sokeeya aan lagu xidhin waa qodobka labaad ee hadafka dacwadda qodobka saddexaad waxaa weeye inqaadu lbashariya min asbaabi alhalaaki waddamaar dadka in laga samatabixiyo laga badbaadiyo sababaha ummaduhu ku dabargo-aan ee qur ilaahay in badan ku qeexay in bulshada laga badbaadiyo inti itaalka ah macaasida iyo dunuubta iyo ilaahay in laga hor si ummaddu aanay u dabargoyn u baabi'in ahdaafta waa weyn ee dacwaddu tooganayso waa qodobadaasa ugu muhiimsan yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum limaa yuxyiikum kitaabun anzalnaahu ilayka ltukhrij الnaas min aلظulumaat ilى الnuur wma ila dalik ducaaddu labay u qaybsamaan sidiisa ducaaddu adducaat yanqasimuuna ila qismayn daaci ilى اllah wa daaci ilى nafsi daaci ilى اllah waa qofkaa dacwadda ilaahay ka shaqaynaya dar ilaahay ay ka tahay wixii uu awoodo waxba aan ka hagranayn ammaan istustus ismaqashiis adduun arin kale waxaaso dhan muraadkiisa maaha waa daaci il llah daaci ilaa nafsi dadkuu naftiisa ugu yeedhaya inuu sheekh yahay inuu waxyaqaano istustus ismaqashiis ha lagu ammaano ha lagu hadalhayo ha lagu sheego meel fog ma gaaraya kaasi meel fog ma gaaraya meel wuxuu ku banjaraya saddexda qof ee ugu horeysa naartu saddexda qaybood ee bulshada ka mida ah naartu cunaysana de waa garanaysaan xadiidkii qofka lagu bilaabayo ugu horeeya waa garanaysaa qofka daaciga ahi qof bani aadam oo hadloo ka hadal wacni ma jiro waman axsanu qawla miman dacaa ila allah wacamila saalixا waqaala inanii min almuslimiin alxasan albasri markuu aayadda fasiriyay wuxuu yidhi hada xabiib اllah hada waliy اllah hada khiirat اllah qofkaa daaciga ah waa kii ilaahay jeclaa waa kuwa alle doortay waa weligii ilaahay subxaanaه wa tacaala dacwadda ka shaqaynaya intaa marka laga yimaado dacwadan qofku mas-uuliyadan iyo xilkan uu qaadayo waa in dadkan alla soo hanuuniyo lian yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri nacam xaadayo miimku isku reeban yihin dadka qaar baa min xumuri nacam yihahda xumur hadii la hahdo waa jamcu ximaar xumr hadii la yidhaahdo xaada miimka lagu reebana waa jamcu axmar geela kiisa cascas weyaan weligaa marka xadiidka akrinayso waa ina xaad iyo miimku isugu kaa reeban yihiin xumrin nacam geela kaysa cascas dacwaddii fardiga ahayd waa in la wadaa dhalinyaradii waad aragtaa dadkii waad aragtaa dacwadda fardiga waa in la wadaa in qof kala la xidhiiro deriskaaga ka iskuulka malcaamadda macadka suuqa deriska saaxiibka qof walba inaad xalqadad cilmiga kusoo xidhid oo jamaca kusoo xidhid oo khayrka saad adduunka isu jeceshiin jannada inaad isu jeclaataan midan halkaa qofu ilaahay sababtaada kusoo hanuuniyo fookaa dahabshoo lagu siiyo saa kaaga fiican intaa leega lagu siiyo hal qof ilahay sababtaada kusoo hanuuniyo oo alla kuu hagaajiyo gawaari lagu siiyo taasaa kaaga fiican khayrkaa iyo wanaaggaas masaajid magaaladu kun masaajid baa ku taal masaajidada aqalada aad ku dhow dhow duruusta ka akriya salaada subax oo kale hal kitaab ka akriso ilaahay baa dadka kelmad laga yaabaa in qof maqlo ilaahay kusoo hanuuniye subxaana wa taala baa dhici karta hadhayeelsano ha yaraysan waxyaabaan ku ururinaya waxaa ka mid a ah wasaaya alhaama dhowr dardaaran baan bixinaya o o alimaan araasikh aladi laa yatazaczac walaa yaniin in layna ka helo iimaan sugan oo aan garanaynin tazaczuca iyo talayin jirjilaac iyo marbadoc iyo iimaan raasikha in laga hela oo diintan ilaahay hadduu nasiib kuu siiyey malaayiin baa laga qadiyey afarta adina ilkaha ku qabso ku qanac ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha khud ilkitaaba biquwa yaa yaxyaa khud ilkitaaba biquwa raganimo diinta u qabso si daacad oo dhab ah alqanaaca ku qanac radiitu billaahi rabban wa bilslaami diinan soo ma jeedid waa inaad ku qanacdaa shareecada wax kasta waa inay kaala culus oo kaala weyn tahay qalbigaaga waa inay degta adduunyadan iyo waxa dhex yaalo diintu kaaga qiimo badanta wax marka waad ka horraysiinaysaa qofku shay kasta qiimaha agtaada uu ka joogo ayay qadarintiisuna leedahay waxa kuugu qaalisan dunida diintaada ha noqoto shayga kuugu qaalisan kuugu qiimo badan diinta ha noqoto walaa tajcal idunya akbara hamina walaa mablaqa cilmina walaa ila naari masiirna waatu nabigu lahaa musiibada ilaah diinta musiibaha naga gelin waatu nabig s qodobka labaad alkhlaas saadiq daacadnimo run a weyn laga hela ikhlaas dar ilaahay waxaad qabanayso haba koobnaadaan hadday rabaan ilahay dartii u qabo cid ammaan ha kaga raadin xoole ha kaga raadin adduun ha kaga raadin waa kaas alimaam alghazali oo yaa kitaabiyaa culumdiin ayaa wuxuu yidhaahdaa dadka waxaad ka soo qaadaa ka asxaabi lqubuur oo kale iminka dad xabaalaha ku aasan haddad agtooda taagantahay miyaad rajo qalbigaagu ka qabaa inaan dadka istusto xabaalaha ku jira ku arka inaa isleedahay wax raja ka qabtaa ka soo qaad dadkaas adduunyada joogee soconaya markaad camal khayra samaynaysa asxaabulqubuur oo kale ka soo qaad ma nin baa asxaabulqubuur ka istustusta wuxuu samaynayo dadkaa madhaya dhulka ku jiraan tabtaasoo kale ka soo qaad haddaad dersi akrinayso haddaad wax qabanayso wax kastaad qabanayso cid bani aadama waxba habidin ilaahay dartii iyo daacadii u samee ikhlaaskaasi markaa la timaadi maxaa soo baxaya wax musaanaca iyo iska yeelyeel iyo waxa la yidhaahdo meesha way ka baxaysaa qodobka saddexaad almucaamala asaadiqa maca allah ilaahay si runa ula macaamil ilaahay si run ah ula macaamil si daacada ah oo run ah rabbigaa ula macaamil waxaa cibaadaadka acmaasha iyo waxaad qabanayso si run ah daahiran wa baainan isku mid adigo ah lahad ilaahayow intaa noolahay diinta iyo khayrka iyo dacwadda dhaxalka nabi maxamed sal l sl noogu dibto nooga tegey waxaan go-aan iyo ballan i ah inaan ilaahow daacad iyo adiga awga ugu dhaqmo u faafiyo ilaah ira galabo igu hanuuni igu toosi inaad siruna ilah ula maa seegseeg iyo iyo munaafiqnimo iyo baa meesha ka baxaysa qodobka afaraad alcamal daa'im aladi laa yacrifu lkasal shaqo joogtaa ah baa laga arga diinta beshin lagama qaato dadka beshinka qaata soomaaliya odayaasha ah wax beshinla lagama qaato intaad nooshahay shar cilmiga iyo camalka dacwadeed iyo diintu waa taagan ama xil ha magacaabo mayaan laguu magacaabin mas-uuliyad baa ku saaran shaqo joogta ah camalkaaga yowmiga ah waa inay ka mid noqotaa dacwadda diinta ka shaqayntiisa maxaadara hadii lagu diro kitaab hadii lagu diro dersi hadii lagu diro qaafilo dacwiya hadii loo baxayo qaaraan hadii lagugu yimaado ay shay camal daa'ima lagaa rabaa joogta ah waquul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu wlmuminuun rasulku wuxu sal la ala sl xadidkii bukhaari ina allaha laa yamalu xata tamaluu ilaahay xasanaadka iyo hawaabka idin siinayo kama daalayde ilaa idinku hadday fadhiisataanoo markaa daashaan mooyaane waa in camal joogto alayna ah ka hela qodobka shanaad altadxiya alghaaliya naf hurid heerkii u dambaysaa waa inaad la timaadaa waktigaaga waa inaad hurtaa oo maalkaaga dacwadda u hurtaa oo aqoontaada u hurtaa oo noloshaada u hurtaa oo jaaniskaaga u hurtaa halkii ugu dambaysay waa inaad u hurtaa qof baa la ohanaya kaale kitaab akri kaale kelmad gal mashquul baanay bu ku leeyay nusta saac afartan daqiiqo maqaaxidaa fadhinaya ka sheekeynaya warse adiga mashquulka ahaa maxaad maqaaxida fadhida saacadda maqaaxida fadhinaya wuxuu ka mashquulsan yahay ka qayb qaadashada dacwaddu ka mashquulsan yahay lakiin mashquul kale ma hadi war mashquulku ma dhammaanayo iyadoo saa mashquul aad u tahay baad dhimanaysaa laakiin waktigaaga waktigaaga iyo diinta marka waxa weeyaan gacanta midig ku qabo adduunyadaadana gacanta bidix ku qabso nafhurid meeshii u dambaysay ayaad rabaa am xasibtum an tadkuluu ljanna walamaa yaatikum maalu ladiina khalow min qablikum maxaa ka dambeeya masathum lbasaau wdaraau wazulziluu soo ma jeed hawlyari maaha arintu arrintu hawlyari maaha hawl culus baa ka sokaysa la rabaa marka haali ah oo qofku tadxiyadaasi marka ujeeddadaas maxay tahay laa tacrif siwa nasr waxaan guul ahayn ma taqaano ku guulaysa ilahay dacwadiisa iyo diinta qodobka lixaad almujaahadatu fi lcibaada faaqidu shay laa yucii cibaadadu ku dadaashaa shanta salaadood inaad safka hore ku tukataa sarafkii qaarba waxaa lasoo naqlinayaa afartan sannadood anigoo masaajid ku jira mooy lama adimin safka hore anigoo ku jira mooyaane takbiirtu igama hordhicin ixraamka waa arin ajaaib leh dadkaasi seen u mashquulsan oo kale de umashquulsana oo weli waxyaaba maanta inoo sahlan aan u sahlaneyn iyaga cibaadada lagu dadaalo shanta salaadood salawaadka sunayaasha rawaatibta ah inaad ku dadaashid duxada inaad ku dadaashid qiyaamu leylka wardigaaga yowmiga qur-aan akhriska adkaar asabaax walmasaa tasbiixda iyo wardiga inaad ku dadaashid cibaadada ilaahay markaas wuxuu kuu fudaydinaya wax kasta kelmad haddii gal lagu yidhaahdo markiiba waad ku fudaanta diyaarinteeda ila addoon ilaahay baa tahay wa cibaad raxmaan baabkaasaad gelaysaa kitaab ku dhibi maayo khudbadi ku dhibi mayso muxaadara ku dhibi mayso khayr ku dhibi maayo nin nool baa tahay de wixii nool baa ku nooleeya cibaadaad ku nooshahay waad nooshahay waxyaabaha qofka keenaya cajiska muxaadara qof lagu qoraya saddex cisho ka hor maa soo sheego guri baan dhisaya saddex cisho ka hor kaga soo sheegay mase gaaraan maanta lagu soo sheegay ka qayb qaada maxaa soo diyaari darsiga maya waa saddex kooc isi lays sheeg isbuuc kahor maa laysoo war sax maaha de adag daxwadan xil xiliga la haddaa dhaqaaq lagu ohanaya adoo socaa lagu ohanaya joog adoo bixi lahaa dhaqaaq keen waxaa booskaaga hebel ku bedel waa inaad diyaar tahay haddii laakiin xidhiirka adiga iyo rabbi u dhexeeya uu culus yahay wax kasta way fududaanaya qodobka aan ku daray waxaa weeyaan wuxdat sa oo tilmaa midnimada abna saxwa midnimada iyo walaalnimada iyo wadajirka dacwadani waxay heerkaa ku gaadhay cilmi daacadnimo walaalnimo iyo isku duubni iyo waxbay ku gaadhay heerkaas taas si aan ahayn wax ku socon maayaan qodobka lixaad alcilmu sharci cilmiga sharciga in la barto oo qofku dadaalo intii itaalkiisa oo qofku uu dadaalo oo cilmiga u wixii uu gaar u dadaali karo wixii xalaqaadka uu ka faa'iidaysan karo waa dhaweed haddaba layna qaatay xalaqaadka in laga korayba noqotayba oo qofkaan darsiga la fadhiisanba qofkii darsigeena ma fadhiisanayo kitaabkiina ma raacanayo guriga maktabad boodhaysatay iska taalla dib u eegi maayo hodheeladaasu marba kii cusub ee la furo kaasaa casho wacan aynu tagna iyo kaasaa fadhi wacan aan tagna iyo war adiga ma hodheel iyo cashi iyo waxaa lagu abuuray iyo qorshahaas lagu abuuray nin hodhaal wax ka cuna iyo nin harakow iyo roodhi isku fuuda iyo nin koob shah cababa cunta waa cunta unsuuliin baad geenaysaa isha alfaadi man akala kaiira shariba kaiira waman shariba kaiira naama kaiira waman naama kaiira khasira kaiira qodobkaas waa qodob muhim cilmiga sharciga qul hadihi sabiilii adcuu ilى اllahi calى basiira calaa cilmin wa yaqiin in dadka diinta loogu yeero waa shay muhiim ah kaad yeedhiso xaaladiisa iyo waxoo dhan asbaabtan ku najaxayna dacwadda waxaa kow ka ah asbaab najaax jamcu taaqa awoodda aan hayno oo dhan haddaan isu keenno anigu haddaan maanta rabo masaajidkan inaan gogasha ka bedelo oo aana masaajidkan gogasha ka bedelaya hal doolar baan meel dhigaya halkaa doolar goormuu ururayaa gogashan bedeli karaa zaman dheer soo maaha laakiin inteena saaka fadhida adyaa war magaciin jireen gogasha bedelna maxaad haysaan war isu keena kumanaan baa laisu keeni karaa waxbaa laga yaabaa maalmo kooban inaynu ku bedelnaba awoodda aynu haysanay ilaahay ina siiyey mar aynu isu keenno oo dacwadda ilaahay gelin soo warcad maaha awooduhu waa kala aan dacwadda jamcu aaqa samayn qodobka labaad taxdiid lhadaf markaynu awoodaha isu keenno waa inaynu hadafkeenna iyo ujeeddadeennu cancayinnaa lixdaa bilood waxa aan qabanno sanadkaa waxa aan qabanno halkaa dowraha laga qabto kitaab halkaa laga akhriyo jawlaadka ha loo baxo waa inuu wuxuu hadafku cayimayo qeexan yahay shaqooyinka markaa la qaybsadaa oo ninba wax lagu ogaadaa oo hawsha loo diraa qodobka saddexaad atakdiid markaanu wixii cayinno qorshe waa inaan samaynaa iyo balayn iyo qorshe waa inaan samaynaa hawshanise u fusho qodobka afaraad atanfiid ulin waa in la helaa hawshii waa inaynu fulinaa qodobka ku xiga atadxiya waa inaanu afhurid samaynaa oo dadaalnaayo ka horaysiinaa danta khaaska danta caamka ah dantaada khaaska markaas hagaagaysa qodobka lixaad almuraaqaba isla xisaabtan waryaha hebel kitaabkii laguu diray maxaa dhacay maad akhrin weyda kitaabki maxaa halkaa muxaadaradii u joogsatay jawladaas markaa aadeen ka warbixi ma tagteen raggiinni idinka qaaraankii la idinku lahaa dacawiga maxaa u bixin weyday muraaqabo waa inaad qodobkaas waa qodob muhiima ah. waxaa ku gebagabeynaya carqaladaha iyo cawaa'iqda maxaa dadka dacwadda wada carqalad u keena o alcasabiyat lcamyaa waa qabyaalada waxa ugu horeeya qabyaalada qabyaaladaas haddii maskaxdeennu ay ku jirto islama keeni kareen islama keeni kareen islama keeni kareen laakiin waa inay meesha ka baxdaa dacuuha fa inaha muntina qabyaalad meesha waa inay ka baxdaa waa in lagu bedelaa diin iyo dar ilaahay baan isugu nimi baan isugu nimi waxaa ka mid a alanaaniya anigaa yidhoo laga daba odhan maayo markaynu isu nimaadno ka tashanayno arrin dacwadeed masaajidka kitaaba laga akriyo baan soo jeediyey ayib wuxuu yidhi may ha laga daaye e kaasaa ka munaasibsane ha laga akriyo oo saa iyo sa ha lagu akriyo hebel baa wuxuu yidhi saddex ra'yi wey soo maa saddexdii ra'yi ra'yigii qayb baa la takiidiyey waxa la yidhi maaragtay waa sidaa waa sax waa saxanya hadow in anigu shaydaanku muxuu ka odhanaya mataqaan war ra'yigaaga la qaadan maayo adigu iyo intaasu golaa tagtay oo ra'yi baa soo jeesay maa la qaato maxaa inankay ra'yigiisa loo qaadanaya kaaga looga tegaya waa shaydaanku irbadaha dadka uu ku dhufto wey waa maxaa dawa waa ah, mataqaanaa waa idiin sheegay wax dawada u ah dawa u ah marka dacwadda la wada wado oo laga wada shaqaynayo dhallinyariya waayeel culimo iyo qalabo adiga naftaada waxaa u sheegtaa waa lagaa fiicanyah waa lagaa aqoon badanyah dacwadda waa lagaaga daacadsanyah ilaahay waa lagaaga dhowyah waa lagaa cibaado badanyah waa lagaa dadaal badanyah walaaladaabaa kaa fiican isdhaliil adigu haddaa iscajabiso laakiin oo aad istiraahdo mixwarku wax ku wareegayaanba waa adiga haddaad meesha ka baxdaba laambaduhu waa damayaan dadkuna afku ciidda la gelayaan adeer waxaan jirin baa isu sheegtay waxaan jirin baa isu sheegtay markaas waa inaa isdhaliishaa tira walaalkaabaa kaa ra'yi wacan maasha allah ra'yigaa soo jeedisay khayr allah kusi adaaga ra'yi fiican waa inaad tiraahda waa lagaa aqoon badan yahy waa lagaa fiican yahy waa lagaa dadaal badan yahy waa lagaa daacadsan waraga gaad adaa gaabisa naf ma lihid wale raggaasi ilaahay kugu xidhin cidlaa bahal kugu cuni lahaa waa inaad saa isu tiraada isu sheegtaa meesha dhan waa ka baxaya marka shaydaan kuma soo duqayn karo albaaba baa kuu xidhantay qodobkaasi waa qodobka aan aad ula dardaarmayo dhalinyarada iyo ragga maxaankuha la midka ah waxyaabaha carqaladaha waxaa ka mid a alinxiraaf inxiraafkaa ka mid in ducada la badsado markii la weydiiyey anas ibnu malik iyo umusalama iyo maxaa rasuulka ducooyinkiisa u badnaa yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik in ducada aada badsato sujuuda ilahay inuu qalbigaaga sugo subxaana watacaala oo inxiraafaadka ninba maalin meel buu taagan shalay mid wacnaabaa maanta caynkan ah mid maanta wacanbaa caynkan ah ilahay baa muqalib alquluub ah quluub lcibaad bayna usbuucayni min asaabic araxmaan in inxiraafaadka aad laysaga ilaaliyo oo qofku aad isu ilaaliyo qodobka xiga damaca adduunyada in layska ilaaliyo damac adduunyo dacwadani siday u fiicnayd oo markii hore soddon sanadood iyo waxba aanay khilaaf u lahayn ka hor unba ilaahay fadligii nimanka carbeed timir keeneen iyo hawlo markaasaa la yskale adduun hadduu meesha yimaado rag baa y waryaadhe war timirtaas aana balaaye inoo keentaa dee haddana bal horta la ogaayo carab hadda iyadaa kheyrlaha ka dhigay circiraysee waxa weeyaan in maxaan odhan lahaa damaca adduunyada damaca adduunyada damaca adduunyada iyo tuhunku waa balaaye haddii laystuhmo waa balaayo oo damaca dunya laysku tuhmo dacwadaasi cidna oo maqna ceelna oo maqna ceelna oma qodna wixii dadaal iyo aqoon iyo maal aad kaga qayb qaadataan unbay ku shaqaynaysaa inahaasaan jeclahay waktigaa urursan wixii aan khalday ilaahay baan weydiisanaya inu iga wixii aan saxayna ilaahay subxana wa taala dhammaanteen hanaga abaalmariyo culimadii oo fadhida baanu iska wadwadnay raalli ahaada jazaakum allahu khayran السلام عليكم ورحمة الله